دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس ضدك أيوك مضى من بعض إيا قبل يتخذ سميسنا من دون الله ألا كسوك أندادا man gobol yattakidu samaysana min duuni illaahi alla ka sokay andaadan kuwo ilaahay shabbaha andaad waxaa loola jeedaa ashbaahan wa nudaraaa wa amhaalan kuwo ay ilaahay la mid dhigayaan oo ay kala mid dhigayaan ilaahay saasaa loola jeedaa midka waa shayga shayga lamidkaaha la ah, yidhahdaa mid wa min annaasi dadkiiyuu ka mid man gobol yatakidu samaysanaya min duunilaahi allah ka sokay andaadan kuwa ilaahay ay kala mid dhigayaan andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubillaah allah la jeclaanshadiisa oo kale waladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen ashaddu ayagaa aday badan xubban xagga jacaylka lilaahi allah la jeclaado aayaddan allah wuxuu noo sheegayaa subxaana dadka inay ku jiraan qaar samaysta ilaah ka sokay kuwo ilaahay ay ku shabaayaan oo ay jecel yihiin sida ilaahay loo jeclaadoo kale marka yuxibuuhum ka xubbillaahi ka xubbillaah waa masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi laakiin faacilkii yaa ah ka xubbilaah allah la jeclaanshadiisa oo kale wey faacilka laba dariiqo ayaa ay kala maraan culummadu qaar waxay yidhaahdeen yuxibbuunahum allah ay jecel yihiin ka xubbilaah ka xubbihim ayaga mushrikiinta jacaylkooda oo kale lilaahi allah ay jecel yihiin taas marka macnuhu wuxuu noqonaa ayaga mushrikiintaahu sanamyaalkana waa jecel yihiin allahna waa jecel jecelyihiin jacaylkiiyay qaybiyeen oo ay ilaahay ugu shariig yeeleen saasuu noqona masdaru mudaafun ilaa mafcuuli weeye faacilkiina waa mushrikiinta ka xubbillah ka xubbihim ayaga jacaylkooda oo kale allaha ay jecel yihiin waxay sanamyaalkooda jecel yihiin jacaylka ay allah jecel yihiin mid la mid ah saasuu macnuu noqona markaasuu ilaah yidhi subxaana waladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen ashaddu ayagaa adayg badan xubban xagga jacaylka lilaahi allah la jeclaado mu'miniinta laakiin ilaahay ka jecel mushrikiinta maxaa yeelay mushrikiinta jacaylkoodii waa qaybiyeen qayb waxay siiyeen sanamyaalka qaybna waxay siiyeen allah mushrikiinta laakiin muminiintu jacaylkoodiioo dhan allahay ku jeclaadeen sidaas darteeda muminiinta jacaylkooda adag allah ay jecel yihiin macnaha labaad faacilku waa muminiinta wa min annaasi dadkiiyuu ka mid ahaaday man gabal yatakhidu samaysana min duunillaahi allah ka sokay andaadan kuwa ilaahay ay kala mid dhigayaan andaadaasoo yuxibbuunahum ay jecel yihiin kaxubbillaah ka xubbi lmu'miniina mu'miniinta jacaylkooda oo kale allaha ay jecel yihiin waxay sanamyaalkooda u jecel yihiin sida mu'miniintu allaah u jecel yihiin oo kale markaasaa ilaah yidhi subxaana waladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen a ashaddu adayg badan xubban xagga jacaylka lilaahi allah la jeclaado macnahaas marka la maro mushrikiintu allah inay jecel yihiin maba sheegin aayadda maba sheeginba sanamyaalkooday jecel yihiin mu'miniinta jacaylkay allah jecel yihiin aana adayg badan oo wuxuu ka xoog badan yahay mushrikiintu jacaylka ay sanamyaalkooda jecel yihiin maxaa yeelay mu'miniinta jacaylkooda ay allah jecel yihiin waa mid daa'ima fi saraa'i wadaraa xaaladda farxadda allay jecel yihiin muminiintu xaaladda murugadana allay jecel yihiin laakiin mushrikiintu sanamyaalkooda waxay jecel yihiin xaaladda barwaaqada iyo nabadgelyada markay xaaladdu adkaato sanamyaalka waa tuurayaan allahay baryayaan mushrikiintu marka jacaylka muminiintu ay la jecel yihiin xoog badan maxaa yaele waa daa'im asagu waa daa'im aayaddaas marka ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku eedeeyey dadka gobolka mid ah inay jacaylka ilaahay ugu shariig yeelaan saas darteeda waxaa xaaraan ah alxubbu maca allaah in ilaahay cid lala jeclaado ah xaaraan ah waana shirki waana gaalnimo mana bannaana waxaa waajib ah oo xaq ah alxubbu fillaah in ilaahay dartiis wax loo jeclaado mu'miniintu allah waa jecel yihiin nabi muxamedna waa jecel yihiin sala allahu calayh wasalam dhammaan ambiyada ilaahay waa jecel yihiin malaa'igta waa jecel yihiin mu'miniinta waa jecel yihiin jacaylkaas uma jecla daatadooda ee waxay u jecel yihiin ilaahay dartiis maalan mu'miniintu markay nabi moxamed jeclaanayaan sala allahu calayh wasalam iyo nabiyaalka kale uma jecla inuu yahay muxamed ibnu cabdillaah ibnu cabdilmualib maadaama uu saas yahan jeclaanayna uma jecla ee waxay u jecel yihiin inuu yahay nabigii alle rasuulkii alle saasay u jeclaadeen uma jeclaanin jacaylka ay jecel yihiin muminiintu nabiga inuu yahay muxamed ibn cabdilaahi ibn cabdilmualib waa ina cabdilmualiba hala jeclaado uma jeclaan ee waxay u jeclaadeen waa rasuulkii alle waa nabiga alle hala jeclaado saasay u jeclaadeen saas darteeda jacaylka oo nabiga iyo nabiyada kale malaa'igta mu'miniintu ay jecel yihiin ma ahan alxubbu macallaahi ilaahayoo cid lala jeclaaday ma ahan ee waa alxubbu fillaahi waa ilaahay dartiis in cid loo jeclaaday taasuna iimaankay dhammaystirtaa iimaankay waa ka mid tahayba awfaqu cura liimaan alxubbu fillaah waalbugdu fillaah xargaha iimaanka xarigga ugu adayg badan waa ilaahay dartiis in wax loo jeclaado ilahay dartiis wax loo nabcaado kaas weeye marka taas iimaankuu ka mid yihi iimaankuu ka mid yihi wa fi صaxiixi صaxiixa waxaa ku sugan istilaaxaad gaar ah oo shiiku leeyahay wa fi صaxiixi markuu yidhaha ma jiro saas darteeda wa fi صaxiixi markuu yidhaha waa inaad raadidaa xadiidku meelu ku yaalla hadda marka xadiidkaanu صaxiix muslimku ku yaala hadda wa fi صaxiix markaad aragto haddana صaxiix muslim ha iskaga maray waa inaad daba gashaa xadiiska maxaa yl isilaax gaara ma leh oo wa fi saxiix markuu yidha uula jeedo waxaa dhici karta inuu ula jeedo wa fi lxadiidi saxiix xadiidka saxiixa maxaa yl xadidkan waa saxiix wa fi saxiixi fi lxadiidi saxiix xadiidka saxiixa waxaa ku sugan xadiidka almarwiyi laga wariyey can اnabiyi sala اllahu calayh wasalam annahu nebigu qaala inuu man qaala qofkii laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan ila allaahu allah maahane wa kafara kuna kufriya bimaa yucbadu bicibaadati maa shay cibaadadiis yucbadu la caabudaa min duunillaahi alla ka sokay la caabudaa xaruma waxaa xaaraam noqda maaluhu maalkiisa wa damuhu dhiiggiisa wa xisaabuhu xisaabkiisuna calallaahi alla dushiisuu ahaaday casa allaa haalib ah wajalla allaa weyn xadiidkan saxiixulmuslimka ayuu ku sugan yahay waxaa wariyey abi maalik alashjaci oo taabici hiqaa ah wuxuu ka wariyey aabbihiis daariq ibnu ashyam wuxuu ka wariyey aabbihiis daariq ibnu ashyam alashjaci oo saxaabi ah kaasuu ka wariyey marka waa xadiid saxiix ah fii saxiix marka hadda saxiix muslimku xadiidkaanu ku sugan yahay xadiidkan nebi moxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi man qaala qofka yidhaahda la caabudaa xaqun xaq ma ahan ila allahu allah maahane wa kafara kuna kufriya bimaa yucbadu bicibaadati maa shay cibaadadaas leeda mudaafaad soo qadari waxa la caabudayo cibaadadoodaa lagu kufrinaa ee waxa la caabudayo ayaga daatadooda lagu kufrin maa dhammaantood maalan kirishtaanku waxay caabudaan nabi ciise mushrikiinta badankoodu waxay caabudaan malaa'igta malaa'igtana in la rumeeyaa waajiba nabi ciise in la rumeeyaa waajib ah marka waxaana lagu leeyahay wixii alla qayrkiisoo la caabudo ku kufri waa maxay waxaad ku kufraydaa waa cibaadada la caabuday ayaad ku kufrinay nabi ciise inuu nabi yahay inaad rumaydaa waajibay kugu tahay ee inaad ku kufridaa kuma banaan ku kufrida gaalaad noqonaysa maxaad ku kufrineen cibaadada la caabuday ayaad ku kufrinay oo aad diiday oad leedahay baatil wey mana rumaysnin in la caabudo malaa'igta waa la caabudaa waxaana lagu yidhi wixii la caabudo waa inaad ku kufridaan maxaa loola jeedaa cibaadada la caabudayo ku kufriyo diid waxaa tira malaa'igta in la caabuda waa baail mana ogoli laakiin malaa'igta in la rumeeya waajib ayaga sidaas darteeda bimaa yucbadu maxaa loola jeedaa bicibaadati maa yucbadu shayga la caabudayo oo alla qaybkiisa cibaadadiisa waa in la diido oo lagu kufriyo ee magaciisa dad ku kufrida kaafir baata magaciisa ku kufrido amaad malaa'igta ku kufrido kaafiraad noqonaysa ee waxaa lagu kufriya waa cibaadada la caabudayo nabiciise waa cibaadada la caabudayo malaa'igta waa cibaadada la caabudayo mu'miniinta awliyada saalixiinta cibaadadaasaa lagu kufrina oo ay waajibta in lagu kufriyo qofka laa ilaaha ila allahu ihahda wa kafara kuna kufriya bimaa bicibaadati maa shay cibaadadiisa cubadu la caabudaa min duun illaahi alla ka sokay qofkaas xaruma waxaa xaaraam noqdaa maaluhu maalkiisa iyo wadamuhu dhiiggiisa dhiiggiisaiyo maalkiisu xaaraamay muslimiinta ka yihiin qofka ilaahay iyo qiyaamo rumaysan qofkaas dhiiggiisa iyo maalkiisu waa ka xaaraam ma dili karo ma daadi karo ma argagixi karo ma cabsi geli karo waa qofka ilaahay iyo qiyaamaha rumaysan waxisaabuhu xisaabkiisuna calalaahi alla dushiisu ahaaday maxaa loola jeedaa macnaha qofkan daahirka xugun muslimuu qaatay laakiin haddii qalbiga wax kale ugu jiraan ilaahay baa kula xisaabtama welidaa saas daraaddeeda dhammaan munaafiqiinta laa ilaaha ila allahu markay yidhahdeen naftoodii maalkooda waa la ammaan geliye laakiin kelimadaasu allaagtiisa ka anficilme ilaa run kama ahane ilaa run kamaan laakiin adduunka sida muslim baa loola dhaqmin dhiiggiisa maalkiisuna waa xaaraan xisaabkiisu allu u yaalla laakiin mas'ale muhiim ah ayuu halkan ku sheegay sharaxa waxay tahay masaladaasu qofka markuu laa ilaaha ila allaahu yidhaahdo shardi waxaa ah wax alla ah, waxa ilaahay qayrkiisoo la caabudayo inuu inkiro oo yidhahdo in la caabudo xaq uma leh ah, xaq uma leh waana lafdiga xadiidka fiili wa kafara bima yucbadu min duuni illah haddaad tidhaahdo ilaaha ila allah haddana cibaadada ilaahay qayrkiis la caabudayo aadan inkirin oo tidhahda nabi ciise de ciddii caabudaysa anuu gaal dhihi ma ah, qofkii iska caabudaya nabi ciise qofkii malaa'igaha caabudaya anuu gaal dhihi ma ma adan weli ilaahay ma rumay kaafiraad dhigay maalkaaga xalaal wey soo ma jeeda maxaa nabigu shardi muxuu uga dhigay in qofka dhiiggiisi maalkiisu ay xaaraan noqdaan muxuu shardi nabigu uga dhigay shardi wuxuu uga dhigay inuu wax allo waxa alla qayrkiisa la caabudayo uu diido waa jawaab iyo shardiga isku yihiin man qaala laa ilaaha ila اllah wa kafara Ah, labadaasaa shardi laga dhig wa kafara bimaa yucbadu min duuni اlahi xaruma markaasu imaana jawaab oh, jawaab shardigiyaa laba ah waa laa ilaaha ila اllah waa iyo in la diido wax alle qayrkiisa in la caabudo labadaa shardi a jawaabku ku xihanya jawaabka haddii laba shardi lagu xihana ilaa labada shardi la helo jawaabka lama helo lama helayo mas'alo kale masaladaas xadiiska lafdigiisaa baraarujiyey oo sharaxa uu baraarujiyey qofka marka horeeto laa ilaaha ila aan dhahayn oo gaalka ahaa sida gaalada wataniyiinta oo sanab caabudayaalka ah, kuwaas hadday laa ilaaha ila allahu ku dhawaaqaan wax buriyana aysan daahirka kala imaan isla markaas waxaa loo aqoonsana muslim ijmaacaadna waa nabi ku soo naqlinay axaadiis aada u fara badana way ku sugnaatay saas darteeda fiiri abu sulaymaan alkhadaabi macaalimu sunanka oo abu daawuudka sharxiisa ah xadiidka markuu sharxayay wuxuu yidhi sidaan wuxuu yidhi xadiidka wuxuu sharxayay umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquulu laa ilaha illa allah wuxuu yidhi macluumu ana almuraada bi haada ahlu cibaadati alawthaan duuna ahli اlkitaab laa ilaaha ila allah cidda laga aqbalaya oo islaamka ku soo gelayda marka koowaad ilaa wax guryo laga arko waa ahlu awfaanka dadka sanab caabudayaalkaa ah wey dadka sanab caabudayaalka oon ilaahayba rumaysnayn awal oon laa ilaha ila allahu dhihi jirin laa ilaaha ila allah markay ku dhawaaqaan hadda waa intaas laa ilaaha ila allah markay ku dhawaaqaan xugun oo muslima la siina laakiin ahlu kitaabka maya yahuud iyo nasaara laa ilaaha ila lah markay ku dhawaqaan kuwa muslim qaadan maya maxaa dhacay wuxuu yidhi liannahum yaquuluuna laa ilaaha ila allah awal ayagu laa ilaha illa lah horay u lahaayeen haddayba yidhaahdaan laa ilaha ila allah yahuud iyo nasaara ah, uma yuqaataluuna walaa yurfacu canhum sayf waa lala dagaalamaa seeftana laga dulqaadi ma ayaga laa ilaha illa lah markay yidhaahdaan oo maxaa dhacay waa inay ku daraan muxamadu rasuullah ayagu hayla risaalada nabigay diidayin ayagu ah, ee laa ilaaha ila allah waa leeyi darteeda seefta laga dulqaadin maa ilaa ay ku daraan muxamedu rasuullah iyaga laakiin gaalka wafarigaa oo werigiisba tawxiidsan laa ilaaha ila allahu markuu yidhi waxaa loo aamina inuu ilaahay rumeeyo ah, intaasaaba loogu aaminana inuu muumin yahay markaas kadib waa loo waa la bara marka laa ilaaha ila اllah maxamed rasuulullah salaadii sakadii soonkii waa la bara haddii markaas kadib hadda la soo baxo nabiga ma ogoli iyo waa baab kale de markaa waa gaaloob laakiin qofka aan awal tawxiidba ku dhawaaqi jirin laa ilaaha ila اllah marku dhawaaqa muslima loo oqonsan laakiin awal dadkii laa ilaaha ila اllahu ku dhawaaqi jiray oo muxamedu rasuulullaahi diidanaa laa ilaha ila allahu ku soo geli maayan islaamnimada hayl awal ayagoo gaalahayba lahaayo waa inay ku daraan muxamadu rasuulullah markaasaa seefta laga kor qaada ahlucilmigu waxay sheegaan qaar ka mid ah ahlu kitaabka oo yidhaahda laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah haddana gaala oo maxaa dhacay waxay leeyihiin laa ilaaha ila allah muxamadun rasuululahi ila alcarabi khaasa Ah, muxamed waa rasuul carabta loo diray si gaara annagana looma soo dirin kuwaas laa ilaaha ila allahu muxamedun rasulla ku islaami mayaan ma ku islaamayaan maxaa la rabaa inay ku daraan ila naasi kaafatan waa inay ku daraan ilaa ay ku daraan muslimiin noqon maayaan laa ilaaha ila allahu muxamedu rasuulullah ila naasi kaafa waa inay yidhahdaan intikaarayda ku islaami maayaan wakadaalika mas'alo kaloo muhiim ah ayuu halkan ku keenay mas'aladaasu waxay tahay qofkii waa tawxiidsadey axkaamta islaamkana gaaru la yimid gabalu diiday ah, gabalu diiday markuu qofku tawxiidsado oo koobaad muslima loo oqoonsan hadduu kadib waajibaadki islaamka ama muxaramaadkii diido kufriyuu ku dhicinoo riddaa la yidhaahdaa markaas uu ridoobo muu ku soo islaamin qofka qofka waa murti waana tawxiidsadaa laa ilaaha ila اllahu maxamadu rasulula ba ku wardin hadduu waajibaadkana gabaru diiday muxaramaadkii gabaru diiday maala wuxuu leeya zinadu waa iska xalaal ha laba qof oo ayagu waaweyn oo qaangaar oo isku raalli ah wax diidaya male mana yeelayaanu war allaa xarimay maya maya uu leeyay awalna waa tawxiidsan jiri qofkan waxaa la waa gaal murtad ah muxuu ku soo islaami laa ilaha illa allah inuu ku soo islaami maya wuxuu ku soo islaamaa laa ilaha illa allahda inuu ku daro shayguu diidanaa inuu ogolaado qof kastoo islaamka wax kamida ka gaalooba wuxuu islaamnimada hadhow ku soo gala laa ilaha illa allahu kaliya maaha laa ilaha illa allah awal uga ogolaa soo maa awal baa ku dhawaaqayay qaybtii uu diidanaa waa inu qiro haddii uu shay xaaraam ah oo qaciya uu diidana xaaraamnimadiisa waa inuu xaaraamnimadii ogolaado waajib waajibaadka ka mida ah hadduu diidanaa sida sekada soonka hadduu diidanaa waa inuu ogolaado saasuu ku soo gela islaamnimada masaladaas fiiri marka shaykulislaam ibnu taymiya wuxuu ka soo naqliya hadal majmuuculfataawa juska sideed iyo labaatanaad an boqol iyo saddex safcada ah uu ka soo naqliyey wuxuu yidhi wa qaala shaykulislaam lamaa suila can qitaali tataar tataarka ma lala dagaalami karaa tataarku gaalo oo dhankaas shiinaha ka yimid ahaayeen oo aad dhibaato weyn muslimiinta u geystay buldaanta muslimiintana inta ugu badan qabsaday aad muslimiinta u xasuuqay magaalada ciraaq oo kaliya waxaa la idhahdaa hal maalin ayay toddoba boqol oo caalin ku dileen kutubaha muslimiintana inta aruuriyeenay webiga ku guraanay buunda uga dhigan jireen oy ku dul soco jireen marka dhibaato aada u weyn ayay sameeyeen nimankaas marka markii dambe wadamadii muslimiinta badankeediiba qabsadeen waa shahaateen ayagoo gaalnimadiina iska wata gaalnimadiina ayagoo wata ayaga shahaado jireen islaamka qayb ka mida waa ogolaayeen qaybna waa diidi jireen markay shahaateen ayaa gobol muslimiintii ka miduu ka shakiyeen oo yidhahdeen war dadkana shahaadaya see loola dagaalama wixii waa shahaateeni wixii darnaa wayashaateene haddii qof heshaadan saa loola dagaalama marka taasuu fadwo ka soo saaray shaikhulislaam ibnu taymiya raximahullah fadwadii markaa shaarixu soo naqliyey wuxuu yihi kullu daa'ifatin mumtanica koox kasta oo xoog leh oo diida can iltizaami sharaa'ic اlislaami daahira inay iltizaamaan iltizaam waa istilaax sharci ah laaimna qofka muslimka inuu fahmo iltizaam waxaa la idhahdaa alqabuul wاlidcaam iltizaam waxaa la idhahdaa inuu shaygan qofku aqbalo oo hogaansamo maalan qof gaal ahaa a wuxuu yidhi anugu islaamnima ogolaada qofkaasu diinta waa iltizaamay alaleey qof awal diidanaa qamradu waa xaaraan aa yidhi anugu inay xaaraantaan aqbalay duu rabaha cabo qofku waa iltizaama alaleey diinti xukunkan waa qaatay qofkan mar hadduu yidhi inay xaaraan tahaan ogolaaday waa iltizaamay iltizaamka saasaa la idhaha waa aqbasho mas'aladan alqabuul wاlidcaan aa la yidhahdaa iltizaam marka daa'ifo kastoo xoog oo diidda inay iltizaamto sharaa'icda islaamka ee daahirka wuxuu min haaulaa'i اlqowmi aw kayri kuwaan ha ka mid ahaadeen tataarka ama kayrkood ha fainahu yajibu qitaaluhum in lala dagaalamaa waajibo cidda la dagaalamaydaana waa imaamka muslimiinta iyo jamaacada muslimiinta ayagaa la dagaalama xataa yaltazimuu sharaa'ic alislaam ilaa ay aqbalaan sharaa'icda islaamka wuxuu yidhi wa in kaanuu maca daalika naadiqiina bishahaadatayn wa multazimiina bibacdi sharaa'ici haba ahaadeen dad ku dhawaaqaya shahaadateynka oo aqbalay shareecada islaamka gobol ka mida ee walaa dagaalama kamaa qaatala abubakrin wasaxaabatu radia allahu canhu maanici zakaa siday abu bakr iyo saxaabadu ula dagaalameen kuwii sakada diiday kuwii sakada diiday kuwada sakada diiday dagaalanka lala dagaalamayna isku mid ma ahayn oo kuwa sakada diiday labay ahaayeen gabal sakadu waajib naguma ahana yidhahdeen kuwaas saxaabadu waxay ku itifaaqeen inay gaalo ahaayeen gaalnimayna ula dagaalameen gaballe sakadu waa waajib laakiin imaamku naguma laha yidhahd abubakar u dhiiri mayno khud min amwaalihim sadaqatan khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim khud min amwaalihim sadaqa maalyaalkooda sadaqa ka qaada ilaah yidhi sadaqadaas oo dahiraysa oo ayaga dembi dhaaf u noqonaya marka waxay yidhaahdeen nabigaa la amray inuu qaado abubakar yaa ku amray adiga ah, adiga qaada guraye ah. marka sekada ma diideen abubakar inay u dhiibaanay diideen kuwaa saxaabadu waxay ula dagaalamayeen waajibkan inay ka qaadaan laakiin gaalo ma dhihin haddii la qabtana ma diri jirin Ah. bal kii la dilo hal midaa laga dilay inta la qabtay diyadiisii u baxshay abubakr diyadiisiiu shubay ninkii khaalid ibn walid uu dilay ah, maali bnu nuhayra oo khaalid ibn walid uu dilay diyadii u baxshay abubakr cumarna wuxuu hi khaalid aaba loo qisaasaaba ah. hadda waa kuwii sekada diidoo lala dagaalamaya cumar wuxu hi waaba loo qisaasa ninka la ihahdo ninka dilay oo khaalida markuu qabtay kadib ula dilay saas darteeda qolada sekada dhiili diiday waajibnimadana ogoleed waa dagaalamay qolada sekada waajib ma ahana timina waa dagaalamay laakiin shaqa iskuma le labada dagaal shaqa iskuma leh qolo waxaa loola dagaalamaya inay gaalo yihiin gaalo inay yihaan loola dagaalamay waa qolati waajib maaha qoladaas dhiili diidayne muslimiinta sida buqaada loola dagaalamaa loola dagaalamay sida buqaada dhaawaceeda la dhamaystiri maxbuuskooda la dili maalkooda la qaniimaysanma sikada unbaa laga qaadi sekada ayaa laga qaadi ah, siduu nebigu yidhi qofka sekada diida waa ka qaadaynaa waa nisfa maalihi sekada iyo maalka barkiis waa ka qaadaynaa sidaasaa loola dagaalamaya sidaas darteed waa kuwa ahlu sunnuhu yidhaahdaa qof kasta oo qitaalkiisu bannaanaado qatligiisu ma bannaana qof kasta oo la yidhaha waxaa bannaan in lala dagaalamo ma bannaana in la dilo ah, ahlu sunnuhu saasay yaqaaniin laakiin ahlubidci ma yaqaaniin maxay tahay marka farqiga udhexeeya farqiga udhexeeya waxay tahay qofkan waa lala dagaalama marka laleeyahay macnaheeda waajib uu diidan yahaa la ogolaysiina amase xumaan uu samaynayaa laga suulinaya intaas dagaalku socdo qofkii ku dhinta dagaal sharciga ku dhinta waa la dil waana xaq in la dila laakiin kii la qabta la dili maa dhaawaca la dhammaystiri maa hadday carabaan la caybsama awoodoodaa la kala tuuraa waxaa la rabaa shartooda in la suuliyo laakiin qofkan haddii la yidhahdo waa la dilaa haddii la qabto xataa waa Ah, sida gaalka xarbigaah oo kale sida gaalka xarbigaah oo kale sidaas darteeda qof kastoo qitaalkiisu banaanaado qatligiisu ma banaano buqaadda waa saas fiiri buqaadda waa sidaas khawaarijta saasay ahayn khawaarijta dhaawaceeda la dhammaystiri kii caraba la cayrsan laakiin maxaa la doonayaa shartooda in la kala cayriyo saasu cali ula dagaalamaya maanaa lala dagaalamo afar kun ah hal maalin meel la dhigo marka laba kooxoodoo kala duwan sidaasay u ahaayeen wuxuu yidhi shiiku wacalaa haadaa ittafaqa alfuqahaau bacdahum saxaabada ka gadaalna fuqahadoo dhan saasay isku waafaqeen hadday koox is-aruursato awoodna leedahay sharaa'icda islaamka gobol ka midana diiddo in lala dagaalama qaala fa ayumaa daa'ifatin imtanacad can bacdi salawaati almafruudaat aw siyaami aw ilxaj aw iltizaami taxriimi dimaai aw ilamwaali aw ilkhamri aw ilmaysiri aw nikaaxi dawaati اlmaxaarim ow can iltizaami jihaadi اlkufaari aw kayri dalika min iltizaami waajibaati اdiini wa muxaramaati alatii laa cudra liaxadin fii juxuudiha aw tarkiha alatii yakfuru waaxidu bijuxuudiha faina daa'ifata mumtanicata tuqaatalu calayha wain kaanat muqirata biha wahada mima laa aclamu fiihi khilaafa bayna alculamaa wuxuu yihi shekh islaam ibnu taymiya raximah llah koox kasta oo diidda salaadaha waajibka gobolka mida ama soonka ama xajka ama diidda diiyaga muslimiintu inay xaaraam yihiin inay ogolaadaan ama diidda maalka muslimiinta inuu xaaraam yahay inay ogolaadaan ama qamrada iyo khamaarku waa xaaraan diida inay ogolaadaan ama se diida war gabdhaha maxramka in la guursadaa waa xaaraan koox kastoo diidda ama diida oo yidhaahda gaalada in lala jihaada ma bannaana oo diida jihaadka xaqnimadiisa dhammaan ama se iltizaami diidda waajibaadka diinka iyo muxaramaadkiisa cudurdaarna aan qofna uusan u heli karin arrimahaas qofkii mid ka mid ah mid ka mid ah qofka diidaana diididaas uu ku gaaloobayo allatii yakfuru lwaaxidu bijuxuudiha diidideeduu ku gaaloobaa wuxuu yidhi kooxdaas diiddo arrimahaas waa lala dagaalamaa wain kaanat muqiratan bihaa haba qirto haba qirto hadday rabto ee waa lala dagaalamaa day kooxo tira sekadu waa xaq laakiin diidi mayno salaadu waa xaq anagu mana tukayno halkaasaan degana salaadna laga tukanma gobolka yaga waa la dagaalama imaamka muslimiinta la dagaalama wax khilaafana culumada dhexdooda uga ogiye dhegaysa marka halkan qofka hadduu yidhaahdo salaadaanu waajib maahan ama sekadu waajib maahan waana tawxiidsana qofkii axkaamta islaamkana gabadu ogoli qofkaasu diididaas uu didu ku gaalooba tawxiidsiga uu tawxiidsanaya ku islaamima ilaa shaygii uu diday uu ogolaado halkan fiir marka qaala wahaaulaai cinda almuxaqiqiina laysuu bimansilati اlbuqaati bal hum khaarijuuna can اlislaam ah, ma ahan buqaadiyo kale buqaade waa lala dagaalamaa laakiin dilkooda xalaal maahan marka la qabto mana la gaalaysiinayo waa fallaagada buqaado kuwaanu ma ahan kuwaanu islaamku waa ka bixeen ayagiyo tawxiidsanayaysan muslimiin ahayn marka qofka nuucaasoo kale hadhow markuu soo islaamayo shaygii uu diidanaa inuu ogolaaduu kusoo islaama isagoo tawxiidkiisii haysta saasuu kusoo islaami karaa ee tawxiidka awalba isagoo gaalow kanu iskaga dhawaaqayayba fiihi fi lbaabi baabkan akbaru lmasaa'ili masalooyin ugu weynaa ah ku sugan waahamuhaa kuwii ugu muhiimsanaa ku sugan baabkan masalooyinka kuwii ugu weynaa iyo kuwii ugu muhiimsanaa ku sugan wahiya masalooyinkaasuna tafsiiru tawxiidi waa tawxiidka tafsiirkiisii wa tafsiiru shahaadati iyo shahaadada tafsiirkeedii wa bayana ilaah waa caddeeyey haa shahaadada biumuurin arrimuu ilaahay ku caddeeyey arrimahaasoo waadixatin iska cad ilaahi weyna arrimo iska cad ayuu ku caddeeyey minhaa arrimaha waxaa ka mida aayatulisraa aayaddii suuratulisraa ku sugneed ayaa ka mida aayadaha ilaahay ku caddeeyey towxiidka ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim ilwasiila ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim ilwasiila aayaddaas ilaahi weynaa waa ku caddeeyey tawxiidka minaa waxaa ka mid a ah aayat lisraa bayana ilaah wuxuu ku caddeeyey fiihaa aayaddaas arradda ridin cala almushrikiina mushrikiinta la ridiyo aladiina mushrikiinta yadcuuna tuugayaan asaalixiina dadka suusuuban fa fiihaa aayaddaas waxaa ku sugan bayaanu caddayn anna haadaa camalkaas oo saalixiinta in la tuugo ah huwa shirku akbar gaalnimadii weyneed inuu yahay aayaddaas waxay noo cadayday laa ilaaha ila allaahu qofku asagoo ku dhawaaqaa hadduu saalixiinta iska tuugo awliyada tuugo nabiyaalka tuugo mushrik gaala inuu yahay saasay aayaddaas noo cadayday marka laa ilaha illa noo fasirta aayaddaas wa minhaa waxaa ka ah aayatu bara aayadda suura tawba ku jirta ama suurat lbaraa bayana ilaa wuxuu ku caddeeyey fiihaa aayaddaas ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi wey bayana ilaa wuxuu ku caddeeyey fiihaa aayaddaas anna ahla alkitaabi ahlu kitaabka ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culummadooda wa ruhbaanahum cibaadooda suufiyadooda arbaaban rabbiyaal rabbiyaalkaasoo min duunilaahi alla ka sokeeya rabbiyaalay ka dhigteen wa bayana ilaahay wuxuu noo caddeeyey annahum ayaga lam yu'maru lama amrin ilaa bian yacbuduu inay caabudaana la amray ilaahan ilaah ilaahaasoo waaxidan keligiisa maca anna tafsiirahaa ayadoo aayaddaas tafsiirkeeda alladii tafsiirka laa ishkaala wax ishkaal iyo qarsoonaashaa fiihi tafsiirka uusan ku sugnayn daacatu lculamaa culamadoo lagu adeeco uu yahay wlcubaadi dadka cibaadaysto lagu adeeco uu yahay fi lmacsiyati macaasi laa ducaauhum dadkaas tuugidooda ma ahan iyaahum ay culimmada tuugi jireen aayaddaas oo dhahayda waxay rabbi ka dhigteen culimmadoodii iyo cibaadoodii ma ka hadlaydo dad awliya tuugay mana tuugi jirin ayagu dadka awliyada tuugay aayadii horaa ka hadlayday aayaddii suuraة israa aa ka hadlayday awliye iyo saalixiin tuugiddu inay gaalnimo tahay laakiin aayaddan suuraة اlbaraa waxa weeyaan kama hadlayno dad awliye tuugay ma aysan tuugin ee waxay u xalaaleeyeen wax ilaahay xarimay markaasay ku addeeceen oay caqiideeyeen inay xalaal tahay wax ilaahay xalaaleeyeyna way ka xaaraamtinimeeyeen markaasay ku addeeceen oo ay aamineen inay xaaraam shaygaanu yahay waana shay ilaahay xalaaleeyey sidaasay kaa leedin saas darteeda marka daacadu labadaasay u kala qaybsantaa haddii qofkan aad gaalnimo ku adeecdo kaafiraad noqoni haddaad macaasi ku adeecdana caasiyaad noqoni masalaa shalan soo kala saar qofkan gaalnimo haddaad ku adeecdo maalan fiiri madaxweyne madaxweyneyaalka ka mid a ama qolo baarlamaanka ka a ama qof kaloo wasiir ama mid kaloo shacab ah aa ku yidhi war iska sinayso waa kuma dhihin zinadu warsurayso meeshaan waa ka dagan tahay kaasaad yeeshay qofkaas ma gaala asaguse ma gaaloobin hadduu ku yidhi sirayso isaguna ma gaaloobin kan adeecayna ma gaaloobin laakiin rabbigay caasiyeen waa macaasi soo maa waa macaasi macaasiyad ku adeecday caasiyaad laakiin hadduu yidhaa waa xalaal war alla xarimay maya waa xalaal ah, dad waaweyn dadku rabitaankooda ayagaa naga yaqaan dantoodan ayagaa yaqaan dadku waa dad waaweyn xalaal wey isaga waa kaafir adigu haddaad ku adeecdoo tidhaahdo waa runtiisa oo xalaal weeyana kaafir kalaad marka shaygaad qofka ku adeecdaa la fiirina ah, shaygaad qofka ku adeecday ayaa la fiirina wa minhaa waxaa ka mid ah waxyaalaha ilaahay ku cadeeyey tawxiidka qowl nebi ibraahim qowlkiisii calayhi salaam lilkufaari gaalada uu ku yidhi inanii aniga daraa-un beriyaan ka ahay mimaa tacbuduuna min cibaadati maa tacbuduuna waxa aad caabudaydaan cibaadadooda berigaan ka ahay waa neceba in la caabudo ila ladii allihiyoonan beri ka ahayn maahane allah beri kamaihi asaga iiga soo reer idinku waa isku darteen allah iyo kayrkiisaad isla caabudeen inta kale cibaadadoodan beri ka ahay laakiin allah cibaadadiisa beri kama ihiyo waa ogola ila ladii allihii un maahane fataranii i abuuray fainahu allah sayahdiina isagaa i hanuunina saas darteeda isagaan anigu caabudaa fastanaa nebi ibraahim wuxuu ka soo reebay min almacbudiina waxyaalihii tolkiis caabudaayeen rabbow rabbigiisuu ka soo reebay rabbigiis iyo qayrkiisa isla caabudayeen rabbiyuu soo reebay isagu wadakara wuxuu ilaa sheegay subxaanahu asagaa nastahaneen asagaa ceeb iyo nuqsaan ka ana haadihi lbaraa'ata beri noqoshadaas oo uu beri ka noqday ilaahay kayrkiis in la caabudo iyo wahaadihi lmuwaalaad ka weli dhigashada uu allaah weli ka dhigtay oo uu yidhi allaah asaga waan caabudaa ana haadihi baraa'ata beri noqoshadaas oo uu beri ka noqday ilaahay kayrkiis in la caabudo wahaadihi lmuwaalaad ka weli dhigashada uu allah weli ka dhigtay hiya tafsiiru shahaadati an laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu tafsiirkeedii wey saasaa tafsiir u ah waa inaad beri ka noqoto ilaahay qayrkiis la caabudo allahna waa inaad ogolaato in la caabudo faqaala wuxuu yidhi wajacala nebi ibraahim wuxuu ka dhigay haa kelimadaas haad waxay leedahay kelimatu tawxiid oo ah in beri laga noqdo wajacala nebiga wuxuu ka dhigay haa kelimatu tawxiidkii kelimatan kelimad kelimadoo baaqiyatan ku harto baaqi ku ah fii caqili caruurtiisa lacallahum caruurtii waxay mudan yihiin yarjicuuna inay kelimadaas iyo tawxiidkaas u laabtaan wa minhaa waxaa ka mid ah aayaadka ilaahay ku caddeeyey tawxiidka aayatulbaqara aayadda suuratulbaqara fi lkufaari fii shaami gaalada arintooda xalay aayadaasu ku sugnaatay aladiina gaalada qaala allaahu ilaa uu yidhi tacaalaa allah wuu sarreeyaahe fiihim fii shaanihim arrintooda alla wuxuu ka yidhi wamaa hum ma ahanin kuwaasu bikhaarijiina kuwa ka baxa min annaari naarta maxay sameeyeen naarta ka bixi maa qofka la yidhi waa gaal qofka kale naarta waa ka baxa maxay sameeyeen wuxuu yidhi dakara ilaa wuxuu sheegay annahum gaaladaasu yuxibbuuna inay jeclaayeen andaadahum sanamyaalkooda kuwa ay ilaahay la mateleen ilaahay kala mid dhigeen ka xubbillaah sida ay alle u jecel yihiin oo kale u jeclaayeen jacayl daatiya ayay jeclaayeen kuwaan ay caabudayaan daatadooday jeclaayeen allena daatadiisay jeclaayeen jacaylkiiyay wadaajiyeen oo labadooda iskugu dareen fadalla wuxuu tusay dikrigaas ilaahay noo sheegay fadalla dikrullah sheegidaas ilaahay noo sheegay wuxuu tusay calaa annahum mushrikiintu yuxibuuna allaha allah inay jeclaayeen xuban jacayl jacaylkoo cadiiman weyn walam yudkhilhum mushrikiintana ma uusan gelin jacaylkaasu filislaam islaam allah way jeclaayeen sanamyaalkana waa jeclaayeen jacaylkii maadaama ay qaybiyeen islaamnimadii ma aysan soo gelin fa kayfa xaalku see noqon biman qof axadda jeclaaday anmidda midka uu ilaahay matelka uga dhigayo ilaahay kala mid xubban jacayl jacaylkoo agara ka badan min xub illahi jacaylkiisa ka warrama qof ayaga waxaa la sheegay inay ilaahay aad u jeclaayeen sanamyaalkana aad u jeclaayeenoo jacaylka u kala bareen ka warran qofka ilaah iyo iyo qayrkiis jacayl badan ila bilaahi calaykum dadka qubuuraha caabida bal fiiriya markay qubuuraha waaweyn ag tagaan iyo markay ilaahay hor taagan oo tukanayaan isku fiiriya marka waxaa salaaday tukanayaan waxaas le waxaan muusan mukalaf ahayn hadduu iska fiirinaa saas usha u wareejinaa maba isli salaadu ku jiraan waa iska rukuuca la samic allah waxaas le wuxuu muusan miirba lahayn markuu tukana laakiin markuu qabriga ag joogo haddaad aragtaan ajab ayaad arki lahayde wliyaalla weli ilaahay xaalkeennimo adag ama naga wara naga warab lintu wa iska socotaa dareenmana diifku wa iska socdaa waxa weyn dareen hataa yeelama iska qeliya markaasu hadhow isagoo diifka iyo malaxda iyo uu soo baxa uu soo baxa markuu qabriga hor joogo laakiin markuu ilaah hor joogo waa iska kaafili wey shaki yar kuma jiro inuu jecel yahay qabrigaas u caabuday shaki yar kuma jiro waaba joog kuwa hadda joogan weli dhiman oon geeri aanan ku ogeyn aa afkooda iga yidhi laba bilood oona wax sunnaa tukanaa jirto waa gor waa marka uu wuxuu siyaarta sheekh biyomaalow ay soo dhowda sheekh maxamed biyomaalow siyaartiisa labada biloodoo ka horeyda waa labada biloodoo la aruurinayo dadka laga qaadayo wax sunnaa iskuma dayu maxaa hawl ii taallo hawl weyna ii taallo war keen dadkan ku dheganahayo war keen amba faradka tukado amba bura jooga ah, iskumaday waa jooga laba bilood walaana isku dayino soo ma jeed bal iyo ka waran marka ilaahi weyna inuu u tukado sunankii wuxuu ka doorbiday inuu dadka ka baryo siyaartii waxa weya wadaadkaas ka warrama bal kuwaas ka warran meeshay joogaan kuwaas islaamnimaan iska haysanahay kuleey allahu mustacaan markaasuu shiiku wuxuu yidhi fa kayfa xaalku see noqon liman qof lam yuxiba aan jeclaan ila midda midka uu ilaahay matelka uga dhigay ma maahane waxdow keligiis caabuya ka warrama kuwa aanba ilaahayba jeclayn ee kaliya jecel oo qalbigoodu ku xihan yahay kuwaas ay ilaahay weynaa matelka uga dhigeen oo ay ilaahay kala mid dhigeen walam yuxib allaah allana aan jeclaan kuwaas islaamnimo ma haynayaan mana dhici karta inay muslimiin noqdaan hadday gaalo noqdeen ilaahay gaalnimo ku xugmiyey kuwii ilaah iyo sanamka jacaylka u qaybiyey wa minhaa waxaa ka mid a caddaynta ilaahay caddeeyey qowluhu nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam ilaa qowlka nabiga ilaaha u waxyooday ilaaha marka noo caddeeyo calaa lisaani nebiyihiu noogu caddeeyey nabiga yidhi sala allahu calayhi wasalam man qaala qofkii yidhaah laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq maahan ila allaahu allah maahane wa kafara kuna kufriya bimaa bicibaadati maa shay cibaadadiisa cubadu la caabudaa min duuni illaahi alla ka sokay xaruma waxaa xaaraam noqonaa maaluhu maalkiisa wa damuhu dhiiggiisa wa xisaabuhu xisaabkiisuna calallaahi alla dushiisuu ahaaday wa haadaa qowlka nabigu min acdami maa shayga ugu weyna badanu ka mid ahaaday oo yubayinu caddaynaa macnaa laa ilaaha ila allah shayga ugu weyn oo macnaa laa ilaaha ila allahu caddaynaya xadiidkaana ka mid hal xadiidku wuxuu noo caddeeyey dhawaaqa laa ilaha illa allahu lagu dhawaaqo kaliya nafti iyo maalkii xaaraan ku noqon mayaan haddaan lagu darin inuu qofku wax alla waxa ilaahay qayrkiisa la caabudaya diido ee uu yidhahdo laa ilaha illa allahuna waa ku dhawaaqaa ilaahay qayrkiisa in la caabudayana waa ogola eber wey uu laa ilaha oo keliya ku dhawaaqo wax kalena aysan ihin markaas muslim waa loo oqoonsana laakiin haddii laa ilaha illalahdii uu ku dhawaaqa ilaahay qayrkiis in la caabudana inuu ogol yahay uu ku dhawaaqa oo isla socdaan labadoodii islaamnimo looga aqbalimo mana ahan islaamnimo ma ahan islaamnimo marka xadiidkaana ugu weyn waxyaalaha cadday laa ilaha illa allah fa inahu nabiga fainahu nabigu lam yajcal kama dhigin atalafuda in lagu dhawaaqo bihaa kelimadda caasiman mid ilaalinaa lidami dhiigga iyo wal maali maalka macnaha waa keligeed haddii lagu dhawaaqo oo aan wax kale la socon shaki ma leh inay ilaalinaydo dhiig iyo maal laakiin haddii shirki la socdo ma ilaalaydo naf iyo maal laa ilaaha illa allahu shirki la laa ilaaha ila اllah muxamed rasuul اlah sheekh cabdulqaadir shaylilah ways axmed waliyullah fulan fulan uu wadaa tawxiidkii islaamka lagu soo geli jiray karmaa qaar iska caamaa waxay yidhaahdeen sheekh cabdulqaadir shaylilah ee haddee isagaa baail sheegay yihahdeen kelimadaysan macnaheed waxba ka fahmin kelimaadka istilaaxaadkaa cidda taqaana wax laga weydiiya shaylilah macnaheed xaad uhaysata waxay yidhahdeen caamadii caamahaysanaa cabdulqaadir waa shayun lilaahi waa shay ilaahay iska leeya saasuma haysanaa yihahdeen caamadu shay ilaahay iska leeya taasuna waa xaqa yidhahde miyaan ilaahay iska lahayn cabdulqaadir isagaa waxba ha loo yidha ah, isdilaaxa luqa laguma fasiro ah, kelimadan waa kelima isdilaaxiya soo ma jeedo haddeeraa la isticmaalaa horeyna waa loo isticmaali jiray macnaheedu waxay tahay sheekh cabdulqaadir acdinii shaya lilah saas wey macneedu cabdulqaadirow shay ilaahay dartiis iisii haddeeray habraha masaalidaha tuugsadaan ku tuugsadaan shay lilah shay lilah waar wax ilaahay dartiis iisii wey maaha wax qarsoon soo ma jeedid hadday habraha masaalidu ku tuugsadaan oo tuugsadaan shay lilah soo ma jeedid marka sheekh cabdulqaadir shaymillah sheekh cabdulqaadirow ilaahay dartiis wax iisii wey markuu allah ku dhawaaqo nabi ku dhawaaqay uu godkiisi usoo dhacay inuu tuugoa welig tiisi usoo dhaca marka waa shirki banaanka yaal wey uways axmed waliyullah baa ka rob uways axmed waliyullah iyadu waa been oo waxa weeye inuu weli alla yahay adiga miya og qofkan waa weli alle adig ma xukmi karti mot inuu weli alle yahay uways iyo inuusan ahayn anaga ma ogin ilaahay baa og soo ma ah, annaga weli alla ma ahayn dhihi mayno soo ma jeedi waa ahaana ma dhihi karno sababta yaa noo sheegay ila awliyanimadu maay maxaa lagu helaa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun soo maha ah, waa dad iimaan iimaanka qalbiga iyo carabka iyo camalka xibnahaada waa ka mid qalbigiisa yaana ogeysiiyey in iimaan ku jiri marka uways waa weli alle waa xugun iska beenaad adugu xugunsatay war kama haydi laakiin tan kanaa kasii daran malahan halkaas kuwa ku joogay ah. sheekh maxamed faarax weliyullah qaar kalaa kusii dareen waa socotaa mid walba odagu ayaan caabudu ku darsana ah. waa lawada hamoodu wa meel ku joogsanay hamoodu ah. wax meel ku joogsanay marka wuxuu yihi shiiku nabiga sala allahu calayhi wasalam fa inahu nabigu lam yajcal kama dhigin atalafuda ku dhawaaqid bihaa kelimada lagu dhawaaqo caasiman mid ilaalina lidami dhiigga iyo walmaali maalka bal walaa macrifata macnaaha macnaheeda garashadeedana kama dhigin ma lafdiga dhawaaqeeda iyadoo la jiro anugu kelmadda macnaheeda waana qan waana ku dhawaaqaa haddaad shirki garab wado waxba ku tarinin macnaha oo aad taqaan kuna dhawaaqeeda lafdiga wuxuu wax taraa haddaan wax kale ka muuqan oo guriye waa markaas laakiin intaas dhiiggaaga ilaalinaya maalkaaga bal walal ikraara qirid kama dhigin bidaalika lafdigaas la qiro oo lagu dhawaaqo macnaha in lagu dhawaaqo ay in lagu dhawaaqo bal walaa kownahu qofka inuu yahayna nabigu kama dhigin laa yadcuu midaan tuugaynoo caabudayn ila allah allah maahane waxdow keligiis xaalu yahay laa shariika mid la wadaagani lahu uusan u sugnaan ka warramatan qofku hadduu yidhaahdo shirkina u samayma alla keligiisa caabuda cid kalena ma tuuga intaasu tawxiid mata ma ahan tawxiid subxaan allah tawxiid umana ekaxad inay noqoto iska daayo maxaa dhacay ee tawxiidku laba rugniyu ka koobnaa aawa rugnigii diididaaha waa inuu yidhaahdo ilaahay qayrkiisa in la caabudaa waa baail xaq maaha allah keliyahaa xaq ah asagaana caabuda waa ku garana adige ilaahay qayrkiis in la caabudaa maxay tahay lagu leey taa tir haygelin baabkaas aniga ah, baabkaas haygelin anugu waxaan ku leeyahay allahan keligiis caabuda waxaa la leeyahay kaafir baab laa ilaha illa allahuna kumaba adan macnaheedi ma adan rumayn ah, maxaa yeele maxaa la rabaa ma ahan anugu alla keligiisa caabuda waa inaad tira horta waa diiday alla qeyrkiis in la caabudo ayadaaba horaydaba laa ilaahudaaba horayda soo maha ila allahudaa dambayda qur-aankana fiiri faman yakfur bidaaquuti wa yuumin billaah faqad istamsaka bilcurwati lwusqa xadiidka nabigana fiiri man qaala laa ilaaha ila اllah wa kafara bima yucbadu min duun اllah xaruma maaluhu wa damuh marka waxaa la rabaa inaad tidhaahdo ilaahay qayrkiis in la cawdo waa baail waa baail oo nafyi aad la timaado allah keligiis in la caabudana waa xaq isagaa na caabudo sidaasaa tawxiidkii markaasuu bal iskaba daaye laa yaxrumu xaaraan noqon maa maaluhu qofka maalkiisa wa damuhu dhiiggiisa xataa yudiifa ilaa uu ku daro ilaa daalika dhawaaqa ku dhawaaqo alla keligiis caabuda alkufra inuu diido bimaa bicibaadati maa shay cibaadadiis yucbadu lcaabuda min duunilahi alla ka sokay fa in shaka hadduu ka oo yidha alla keligiis caabuda laakiin ilahay keyrkiis in la caabudo waxay tahay waa ka shakisana tawaqafa ama uu ka joogsado waa isku mid eh ka joogsaday cadfu taraaduf weeye waa ka joogsaday wuxuu yidhi aniga anuu dadkaas ilahay qayrkiis caabudaya gaala dhiinma laakiin anugu una caabudinma waa shakiye waxay yihiin waaba ka shaki anugu ilama fiicna horta laakiin waa ka shakiye anugu iska daay war shaki maahana ilaahay qayrkiis in la caabudaa maxay tahay laleey waa baatil hadduusan dhihin muslim maaha duuba ka shakisan yahaa muslim maaha maxaa ila laa ilaah uusanba rumaynba laa ilaaha aw macnaheedu axad la caabudaa xaq maahan alla marka laga reebo waa inaad saas tiraa ee haddaad kala shakido ebel wey markaasuu fain shaka hadduu shakiyo oo tawaqafa uu joogsado lam yaxrum xaaraan noqon maa maalhu maalkiisa iyo wadamuhu dhiiggiisa fayaa lahaa fayaa qawmi tolkayow icjabuu la yaaba laha masaladan min mas'alati masale xaalay tahay alla masaladanba la yaaba maa shay weyn acdamaha wayna badnaysiiyey weyna masaladan xadiidkan ku jirta muslim waajalaha wayna badnaysiiyey waa masaladu weyna wayaa lahu wayaa qowmi tolkeeyo icjabuu la yaaba lahu caddayntaan oo min bayaanin caddayn xaaluu yahay maa shay weyn a awdaxow caddayn badnaysiiyey waxujatin xujo xaaluu yahay maa shay weyn aqdacahaa gooyn badnaysiiyey lilmunaasixi qofka doodaya doodiisa war xadiidkanu dooda gooy ogaa oo caddaan badana allah subxaana wa tacaala aclam sal allahu wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed